ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii muqadimatun fi usuuli tafsiir lishaykh alislaam ibni taymiya raximah allahu tacaala waxaan soo gaarnay hadalka uu shiiku yidhi fa ina aclama annaasi bilmaqaazi ahlu lmadiina wuxuu shiiku ka soo hadlay kutubta tafaasiirta ah inay ku jiraan waxa weeyaan aqwaal badan oo waxa weeyaan mursal ah aqwaal badan oo mursal ah inay ku jiraan oo dad taabiciyaal ah ay waxa weeyaan u rafciyaan nabiga sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan mursalka waa axaadiidta uu nabiga u rafciyo man lam yasmac minhu ah, alaxaadiid alatii rafacaha rafacaha ila nabiyi sala allahu calayh wasalam man lam yasmac minhu axaadiista uu nabiga u kor yeelo qofaan nabiga ka maqlin qofkaasu labu marka mid noqon kara inuu saxaabi yahay nabigana kama maqlin markaas wuxuu leeyahay qala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam iyo inuu taabici yahay oo nabigiiba asagu maba aragba labadaas waa jiraan marka mursalka saxaabiga iyada ahlu xadiidku waxay yidhaahdaan waa saxiix waxa weeye oo iyada daciifka ka mid ma ahan sababtoo ah saxaabiga badanaana wuxuu ka maqlay waa saxaabi kale mar hadduusan isagu ka maqlin uuna yidhi nabigaa yidhi saxaabigaanu saxaabi kale ka maqlay saxaabadana dhammaantoodu waa cuduul oo midkuu ka maqlay waa kii kale laakiin taabicigu waxa weyan asagu maadaama uusan nabigii ka maqlin qof kalu ka maqlay qofkaas kale wuxuu noqon karaa inuu saxaabi yahay inuu taabici yahay lama oga miduu yahay waxaa dhici karta taabicigan inuu taabici kale ka maqlay taabiciyaalkiina fiihim waxa weeyaan daciif wa fiihim aiqa taabiciyaalku waxay iskugu jiraan mid iqa iyo mid daciif ma wada aan wada iqo marka waxa weeyaan saxaabigu midka uu rafciyey isaga shaki male mar hadduu saxaabigu yidha qaala rasuululah xataa isagoo mursal ah oo loogyaha isagu inuusan ka maqlin haddana waa saxiix saloo kaleeto saxaabi kale uu ka maqlo hadduu taabici ka maqlana waa caddayna marka laakiin taabicigu waxaan cala taabici kale inuu ka maqlay taabiciguna fiiru raba iyo baarid ilaa tacbiiaadkooda fiqa ma wada marka midkii taabicigu uu nabiga u rafciyey mursalka daciifka waa midkaas mas'aladaasuu ka soo hadlay casharka oo caawana mas'aladaas unbuu daba joogaa masaladaasuu ku socdaa ilaa casharka tahbeen damba inay gaartaan waxa weeyaan mursalkaas la soo sheego tafaasiirta ku badan sida loola macaamilo mursalkaas mar hadduu mursal yahay tur miya hal mid oo mursalba nabigan haddii loo tiriya iska qaada miya maraasiishaas ay qaabka waxa weeyaan looga loo fahmo oo waxa weeyaan waxa isqawiyeeye iyo qayb qaybtaan isqawiyey karin iyo taas weeye casharkao dhan marka masale yaroo kale tukormel wuxuu yidhi fa ahlu lmadiina reer madiina wuxuu yidhi fa ina aclama annaasi dheh dadka kuwa ugu qoon badan bilmaqaasi duulaamada ahlulmadiinati weeye waxa weeyaan masaa'ilka ku saabsan ghazawaadkii nabiga sala allahu calayh wasalama iyo kuwii saxaabada iyo dagaalada ku saabsan dadka ugu oqon badan magaalooyinka waa madiinatu rasuulilahi sala allahu calayh wasalam taasna waxay kutusaydaa waxa weeyaan magaalooyinka dadka kala degan magaalo walbaaba faniyay u oqoon badanta magaalo walbaaba faniyay u aqoon badanta taas laftirkeeda qofku inuu fahmaa muhiima ah. oo aan waxa weeyaan qofka sheegay mas'aladan inuu magaaladeeye waa magaalo heblo magaaladaasu fanigay ugu aqoon badneed waa fanigoodii miya mise waa fani kale taas waxa weyan ictibaarle iyo fiiro marka reer madiina ugu aqoon badnaa xagga duulaamada waxa ku saabsan isagaana sheegaya sababta ugu aqoon ogaadeen oo sababta waxa weeye dee meesha badanaa dagaalada ka dhacayeen ee ama lagu soo duulayay waktigii nabiga sala allahu calayh wasalam ama nabigu ciidanku diraayo laga dirayey waa madiine eh iyagaa dadka ugu aqoon badnaa waktigii dambo abuubakarna ayadaa ahayd xarunta muslimiinta oo waxa weeyaan caasimada muslimiinta oo waxa weeyaan imaamka muslimiinta uu deganaa abubakar waktigii abubakar sidoo kaleeto waktigii cumaanna sidoo kaleeto marka ayada ugu oqoon badan magaalooyinka markaasuu wuxuu yidhi fa ina aclama annaasi dadka kuwa ugu aqoonta badan bilmaqaasidi duulaamada ahlulmadiinati weeye uma ahlushaam wey ahlushaam ayagana laba sababood ayaa keentay inay ugu aqoon badnaadaan mid waxa weeyaan mar waxay ahaayeen xaruntii muslimiintood dee markii mucaawiya amiirulmu'miniin uu noqoday labaatankii sano halkaasa xarun aheyd tan kaleetana waxa weeyaan dowladdii reer ruum ee muslimiinta jihaadku kala dhexeeyey meeshii waxa weeyaan xaruntii iyo furintii dhameed oo lagala dagaalamay aheed marka meel furin ah oo jihaad u taagan ahoo mar kasta dagaalku ka oogan yahay eedoo jihaadku ka oogan yahay oo waxa weyaan haddee reer ruom aba laga qabsaday sham oo dhanba marka waxay ahayd goob dagaal na way aheyd xaruntii muslimiinta laga xukumayana waxay noqotay waqti waqtiyada ka labadaas iyadana waxa ku dooran uma ahlu shaama ku xiga uma ahlu ciraaqaa ku xiga ahluciraaqna iyadana labada kalo sifay leedaho marar badanna waxa weyn muslimiintana waa laga xukumayey waxaa kaleeto ay ka dheeraadna la aheed waxa weeyaan haddee nimankii reer faris iyo waxa weeyaan oo dawladdii reer farisna meeshii lagula dagaalamo lagu burburshay ayay aheed marka saddexdaas ayaa ugu oqoon badan waxa weeyaan dagaalada wuxuu yidhi fa ahlulmadiinati reer madiina aclamu ayagaa u oqoon badan bihaa dullaamada liannahaa madiina liannahaa waxaa tiraa ghazawaadka kaanad waxay ahayd indahum cinda ahli madiina lnahaa lianna alqazawaat duulaamada kaanad waxay ahayd cindahum cinda ahli lmadiina reer madiine agtooday ka dhacayday waxa weeyaan waktiga ugu horreeyana hadda meeshii lagu soo duulaayey oo kufaartu ay ka dhiganayaan bartilmaameedka aheed ilaa xaruntii muslimiinta markii ciidan la dirayana meesha laga dirayay aheed muddo dheerna oo waxa weyan xilligii nabiga iyo xilligii abubakar iyo kii cumar iyo kii cumaanna xaruntii muslimiinta laga maamulayay aheed marka sidaasay iyagu ugu aqoon badnaayeen wa ahlu shaam reer shaamna kaanu waxay ahaayeen ahla qaswin wa jihaadin duulaan iyo jihaad dad ehel u ahay ahaayeen furinayba iska aheedba ilaa waxa weya shaamba waa meeshii laga qabsaday dawladdii weyneed ee romaanka amase reer yurub meeshii laga qabsadayba weeye kadibna waxa weya furinayba aheedba marka dad jihaad u taagana ayay ahaayeen fa kaana lahum waxaa u sugnaaday reer shaam min alcilmi xagga oqoonta biljihaadi jihaadka ay oqoonta u leeyihiin iyo wasiyari siirooyinka oqoonta ay u leeyihiin maa shay ayaa u sugnaaday laysa liqayrihim aan dad kale u sugnaan wax marka oqoon iyo khibrad waxay u lahaayeen aan dadka kale u lahayn sidaas darteeda qis masaa'ilka ay ka sheegaan waxa weeyaan duulaamadii dhacay iyo khasawaadkii waxa ay ka sheegaan waa uga oqoon badan magaalooyin badan oo magaalooyinka muslimiinta ah wixii ay ka sheegaan ayaga uga oqoon badan فكان اللهم waxaa usugnaaday reer shaam min alcilmi xagga oqoonta biljihaadi jihaadka ay oqoonta ulahaayeen iyo wasiyari siirooyinka maa shay ayaa usugnaaday iyo cilmi laysa aan usugnaan liqayrihim walihaadaa sidaas daraaddeed cadama way weyneeyeen annaasu dadku kitaaba abi isxaaq abi isxaaq alfiraazi kitaabkiisii waa weyneeyeen alladii kitaabkii sanafa u alifay fii daalika uu dullaanka ka alifay kitaabkii uu alifay ibraahim ibn muxamed alxaari ibraahim ibn muxamed ibn alxaaris abi isxaaq alfiraazi waxa weeyaan kitaabuu ka alifay ghasawaadkaas iyo taariikhdaas iyo siirada kitaabkaas aad ayay culammada muslimiintu u qiimeeyeen culammada muslimiintu waxa weya maadaama uu alifay imaam reer shaam ah waxa weya cilmi goonihu iyo qiimayn goonihu ugu reer shaam ah, oo aqoon gooniya u leh ayaa waxa weeye alifay sidaas darteeda qiimo gooniya iyo tixgelin gooniya iyo ictibaar gooniya ayuu u lahaa ah, ayuu u lahaa waxa weeyaan alimaam alxaafid abu isxaaq ibraahim ibn moxamed ibn alxaarif ibn asma ibnu kharija waxa weeyaan alfizari alkufi marka wuxuu dhintay siddeetan iyo markay ahayd marka waxaa lagu tixgelina marka waxa waxaa qiimo gooniya leh inaad ogaato magaalo walbaaba cilmigii ay caanka ku aheed markaad ogaato kadib qofka cilmigan ka hadlay waa inaad ogaato magaaladu ka soo jeedo ah, meesha uu uu ka soo jeedo inaad ogaataa markaasay qiimo weyna ku fadhiidaan si aad u garato ma dadkaas bal fanigii ay aqoonta gooniya ulahayd miya miya masalada uu ka hadlo ise waa fani kale وجعلوا waxay ka dhigeen culumadu al-awzaa'iya al-imam al-awzaa'i a'lama mid oo doondadan bihada baab baabka baabka oo jihadka iyo sirooyinka taariikhda ka hadla waxa weeyaan al-imam abdurrahman ibn amr al-awzaa'i waxay culumada muslimiinta ay kuwa si gooniya waxa weeyaan ugu qiimeeya oo u weyneeya arintaas sababtoo ah inuu dadka kale uga aqoon badan yahay ayay dareemayeen sababtoo ah cabdiraxmaan ibn camar alawsaaci imaam min a'imat lmuslimiin u horta ka mid ahaa imaam oo waxa weeyaan caalim ah oo muxadid ah ayuu ahaa faqiihna ah reer shaamna waa aha reer shaamna waa ahaa reer shaam maadaama uu ahaa waxa weeyaan wuxuu dareemayeen culummadu inuu uga aqoon badan yahay dadka waxa weeyaan mas'alada ku saabsan siirada iyo jihaadka sidaas ayay dareemayeen sidaas ayay dareemayeen marka alimaam cabdiraxmaan ibnu camar alawsaaci waxa weeyaan imaam a'imada muslimiinta ayuu ahaa oo caan ah oo waxa weya imaam sunno ah faqiiha muxadid ah ayuu ahaa ayuu ahaa alimaam cabdiraxmaan ibnu camar alawsaaci wuxuu dhashay siddeetan iyo sideedii wuxuu dhintay boqol toddobaatan iyo iyo shantii ayuu markaas wuxuu yidhi wajacaluu culammada muslimiintu waxay ka yeeleen alawsaaciya cabdiraxmaan ibni al alawsaaci aclama mid u oqoon badan bi haadalbaabi baabkan min hayrihi dadka kaleo asaga kayrkiisa mid uga aqoon badan ayay ka ayay ka dhigeen oo min culamaai lamsaar magaalooyinka kale culimmadooda ah dadka kale ee magaalooyinka kale culimmada ka ah waxay dhihi jireen isagaa uga aqoon badan isaga ayaa uga aqoon badan wa ama tafsiru tafsiirka tafsirka ayaa u aqoon badna asna ila maxalkaadkeenu waa tafsiirka haddee wuxuu yidhi wa ama tafsiiru tafsiirka fa ina aclama annaasi dadka kuwa ugu oqoon badan bihi tafsiirka ahlu maka weeye qur-aanka tafsiirkiisa waxaa ugu oqon badan muslimiinta culummada reer maka maka almukarama kuwaasaa ugu oqoon badnaa sababtu maxay tahay marka ay ugu oqoon badnaadeen magaaladaas ay degan yihiin miya maya xikmad kalea ibn cabaas waa cabdulahi ibn cabaas saaxiibadiis cabdulahi ibn cabaasaa reer maka ahaa cabdulahi ibn cabaas ayaa reer maka ahaa sidaas darteeday dadka uga aqoon badnaadeen cabdulahi ibn cabaasna dadku uga aqoon badan yahay tafsiirka cabdulahi ibn cabaas waxa weeyaan raggii ugu aqoonta badnaa tafsiirka saxaabada ayuu ka mid ahaa oo nabigu ugu duceeyey sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi allaahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil ilaahayow waxa weeyaan diinka fahamsii qur-aankana tafsiirkiisa bar ducadaas nabigu helay ilaahay waa u aqbalay waxa weeyaan marka dadka ugu aqoon tafsiirku ka mid aha saxaabada asaga yaa reer maka noqday sidaas darteeda culummadii ugu oqoonta badneed tafsiirka waxay ka soo baxday reer marka ila ardadiisii reer makay noqdeen ardadiisiiya reer maka ah marka ardadiisiiyana ugu oqoon badnaatay wadalika miaalka kan mujaahid oo kaleeto weeye mujaahid ibnu jabl ardadiisii ragga ugu aansan waa mujaahid ibnu jabl mujaahid ibnu jabri saddex goor uu afar iyo tobankii boqolka cabdullahi ibn cabaas ku dul akriyo qur-aanka saddex goor uu afar iyo tobankiiyo boqolka waxa weeyaan inta soo bilaabo uu qur-aanka waxaa akrinaa mujaahid aayadda markuu akriyo uu leeyahay tan macnaheedu wuxuu yahay looxaana waa wata looxaasuu ku qoranay haddana waa weydiinaya kelimad kelimad ilaa uu dhameeyey haddana waa ku soo cesho kelimaduu weydiiyo looxaanuu ku qorana looxaasuu ku qorana afar iyo tobankii boqolku saddex koor uma baahnayn naxwo inuu barto oo si sali waxa weeyaan saliiqihii u yaqaano sarf uma baahna waa yaqaano usuul fiq uma baahna waa yaqaano balaaqo uma baahna waa yaqaano kulli si saliiqihii u yaqaano ah. haddana afar iyo tobankii boqolkana cabdullahi ibn cabaas uu saddex koor ka dhigeysta marka si gooniya dadka inuu uga aqoon badnaado waa masale cad oo la fahmi karo marka masale cad oo la fahmi karo weeye mujaahid ibnu jabr waxa weeyaan abulxajaaj waxa weeye almaki mawla eh, saa'ib ibn abi saa'ib waxaa wuxuu dhashay labaatan iyo kow hijriyadu markay aheyd labaatan iyo kow hijriyadu markay aheyd magaalada maka almukaramuna ku dhinta isagoo sujuudsanana naftu ka dhacay a'imo badan oo iyagoo sujuudsan dhintuu ka mid yahy isagoo sujuudsan oo wejiga dhulka ku hayo aqrab maa yakuunu alcabdu min rabbihi addoonku waa markuu rabbi ku dhow yahay markaasuu ilaahay ku oobsaday taasuna calaamad khayray tusaydaa boqol iyo afar hijriyadu aheed ama boqol iyo labo labada qowlba waa jira boqol iyo labo ama boqol iyo afar ardadii cabdullahi ibn cabaas ugu cansani lahaa umu salama sidoo kale ardi u noqday abu hurayra jabir ibn cabdillaah ardadiisana kuwa ugu cansan waxaaba ka mida kuwan haddeenan arki doonno waxa weeyaan cikrama iyo cabdaa ibn abi rabax iyo qataada iyo kuwaasoo taabiciyaalka aimada tafsiirka ugu aqoonta og waxa weeyaan ardadiisay ka mid yihiin mujaahid وعطاء بن أبي رباح أو كلاته waxaa ka mid ah reer maka oo ardadii cabdullaahi ibni cabbaas ah oo dadka tafsiirka ugu oqoon ogaa waxa weyan cadaa ibn abi rabax waa yemeni wuxuu ka soo jeedaa magaalada la yhahda aljanad waa magaaladii markii nabiga sala allahu calayh wasalama uu mucaad ibnu jabal u diray yaman magaaladii uu degay weeye halkaasuu ka soo jeedaa makuu yimid makuu degay meeshaasuu waxa weyan imaam ka noqday fiqiga tafsiirka ilaa fatwadu qofka ugu sareeyo la weydiiyo maka uu noqday oo cabdullahi ibni cabbaas uu yidhaahdo dadka markay u yimaadaan masaa'ilka ay weydiiyaan kusoo dhoobtaan maxaad aniga igu soo dhoobaydan cadda ibn abi rabaxaaba jooga u dhiji waana ardadiisii ninka uu saas leeyahy waa arday cabdullahi ibni cabbaas cadda taasuna waxay ku tusaydaa cadliga culummadu ay ahaayeen culummadii sunnada waxa weeyaan min saxaaba wataabiciiniin waxa weeyaan cadligooda iyo nusxigooda waxaa kamid ahaa masaa'ilka la weydiiyo qof kasta oo qoon u laho ahlu sunnahay dadka u diri jireen mhm. bal waxay jeclaayeen masalada la weydiiyo in mid kale ka jawaabo oysan iyagu ka jawaabin taasuna waxay kutusaydaa iyaga dantoodu waxay dadku inay wanaag helaan inay nusxi helaan inay cilmi helaan laakiin dantoodu ma ahayn dadka inay xero ku shubtaan hadduu rabo qofku inuu xoogaa kooxaysto oo dadka xero ku shubto cid kasta oo wax u sheegayda waa u dhibsaan cid kasta oon asaga ahayn ah. taasuna diin xumay tusay soo waa calaamad diin qof kasta oo sunno iyo diin ummadda u sheegaya inaad ku hanuunido oo tiraahdo ka faa'iidaysta wey qofka aan diin u sheegayn ha oo sunno u sheegayn waa in ummadda looga digo laakiin qof kasta oo diin iyo sunno u sheegaya waa inaad waxa weeyaan tidhaahdo dadkan aada aniga haygu soo dhoobanina kaligay sababto aduu waxaa rabtaa dadku inay sunnadii helaan inay cilmiga helaan taas unbaad rabtaa marka cid kasta oo aad is leedahay way ka helayaan waa inaad ku hanuunido waxaa ka mid ahaa ciqrama mawla ibni cabbaas ardada cabdullaahi ibni cabbaas ikrama ayaa ka mid ah mawla ibni cabbaas abu cabdillaah asalkiisu waa barberi marka waxa weya caalim min min aclaami naas ayuu ka mid ahaa oo imaamka uu yidhi waxa weeyaan shacbi maa baqiya axadun aclama bikitaab illaahi min cikrama waxa weeyaan baaqi dhulka kuma ahan qof uga aqoon badan kitaabka ilaahay cikrama waxa weeyaan boqol iyo shan asna markay hijriyadu aheed ayuu dhintay wakhtiyaal isku dhow dhow ay a'imadii taabiciyaalka ee tafsiirka ugu caansanaa dhinteen kuwaasaa ka mid ah reer maka oo tafsiirka ugu oqo ogaa waxaa ka mid ahaa iyo wakayrihim qayrkood oo min asxaabi cabdillaahi ibni cabbaas cabdullahi ibni cabbaas saaxiibadiis ah ka daawus ibnu kaysaan oo kaleeto daawus ibnu kaysaan oo asna waxa weeyaan yemani aha laftirkiisu oo waxa weeyaan yemani caddaa ibn isku magaalo kasoo jeedeen oo janad ayay ka soo wada jeedaan waawe dawus daawuus ibnu kaysaan oo yemaniga ahaa waxa weyna isagu ilaa konton saxaabi ayuu soo gaaray laftirkiisuna imaam min a'imati alaclaam ayuu ka mid noqday isaguna wuxuu dhintay yowmu tarwiya maalinta bisha dilxija sideedka ay tahay xajka loo dhaqaaqo ee waxa weeyaan dhankaas iyo mino loo dhaqaaqo maalinkaas ayuu dhintay markaasuu ku tukaday janaasadii hishaam ibni cabdilmelik marka kaas ayaa ka mid ah asna ardada cabdullahi ibni cabbaas waxaa ka mid ah abi shacfaan zayd ibnu waxa weeyaan in jaabir ibnu zayd alsdi albasri ayaa ka mid ah abi shacsaa jaabir ibnu zayd alasdi albasri ayaa ka mid ah iyo wa saciid jubayr iyaguna waa ardaddii cabdullahi ibni ah, abi shacsaa jaabir ibnu zayd alasdi albasri cabdullahi ibn cabaas ardadiisii uu ka yahay cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi huwa min alculamaa abi shacsaa waxa weyn culimmadu ka yahay hal ogaado waa taskiya maxaa yeelay qofka culumo inuu noqdo oo diin la weydiiyo waxa weeyaan saddex shay ay culummada lagu gartaa hay yihahdeen ma ahan qofkii un hadlaba in diin laga dhegaysto saddex shay waa in la helaa marka qofka culumo uu noqon karo qofka in shuhro iyo istifaado uu ku culumo ku noqdo oo waxa weeye culu dadka culumo iyo caamada fadwadii la weydiinayo lagu yaqaan waa mid aaniyan kutub uu alifay oo uu qoray inay taallo oo culummadu taskiyeen oo wax weyn laga faa'iidaysto oo cilmi looga markhaati kacay kutubtaas kutubo uu alifay ee cilmi iyo sunno looga markhaati kacay inay yaallaan oo culummadu ay qiraynsan inkirin iyo culummadii wax bartay inay taskiyeeyaan oo yidhahdaan fadwo waa la weydiin karaa qof kale bayuu oqon rabeen saddexdaasay sheegaan culummadu ee iska soo baxoo hadlaba in wax la weydiiyo ma ah qofkii iska soo baxoo hadlaba in wax la weydiiyo ma ah marka cabdullaahi bni cabbaas ayaa yidhi inuu inuu culummada ka yahay sidaas weeye arintu huwa min alculamaa sidaas ayuu yidhi jaabir ibnu zayd alasdi waxaa ka mid a saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr bowlaa bani waaliya min bani asad بن khusaymu ka mid yahay cabdullaahi bni cabbaas ayuu cilmiga ka qaatay iyo cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni muqafal بن iyo adibn cadiy ibnu xaatim iyo qeyrkood asaguna cabdulaahi bni cabaas ayuu ahaa mustajaab dacwana caanu ku ahaa waxa weeye laakiin markii dambe ninkii mujrimka ahaa ee waxa weye xajaaj ibn yuusuf ayaa waxaa ku kacay nin la dhihi jiray waxa weeyaan cabdiraxmaan ibnu alashcad cabdiraxmaankaasaa ku kacay cabdiraxmaan markuu ku kacay oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu alashcad ayaa ku kacay ninkii xajaaj ibn yuusuf ahaa ama cabdimelig ibnu marwaana amiirka koraha laakiin ninkaana ciraaq waali uga ahaa gaashaandhinkana u ahaayo dagaalka u qaabilsanaa marka ninkaasaa ku kacay oo yidhi war mujrimkan looma adkaysa karee ilaa xajaaj culammada gabal way tagfiiriyeen kaafir bilaahi alcadiim way yidhahdeen qaar ah, qaarna ma tagfiirin marka ciidan u abaabshay dagaal dheer oo muddo socday sanadyaal socday oo gooba badan la layskaga hor yimidaa dhacay marka imaamkan ninka la yidhaahdo imaamkaa ninka la yihahdo saciid ibnu jubayr ciidankaasu ka mid noqo la dagaalamay markii dambe dagaalkii ugu dambeeyaa lagu jabshay oo looga adkaaday nimankii uu watay cabdiraxmaan ibn maxamed ibnu ashcar halkaasaa waa la jabshay markii la jabshay oo laga adkaado asagiina la dilay ninkii ahaa ciidanka oo abaabulo madaxda ka ahayo cabdiraxmaan ibn ashcar ayuu saciid ibnu jubayr wuxuu u cararay maka ma ku iska tegey meeluu ku dhundhuuba jiray waxaa qabtay waadidii maka xukumay Ah. waaligii maka khaalid bin cabdillaahi alqasri ayaa qabtay markaasuu u dhiibay ninka la yidhaha xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf u dhiibay marka xajaajna eh, markii loo geeyey wuxuu yidhi hore maxaad noola dagaalanto maxaa kugu dhacay marka wuxuu yidhi niho ballanaan la galay cabdiraxmaan ibnu ashcadka ayaan ballan la galay oo beeca la galay markaasuu yidhi aawa beecadii amiiru lmu'miniin cabdimalik ibnu marwaan aada u marka wuu habaaro ilaahay waxaan ka barya u inaan qof aniga iga dambeeya aan ilaahay kugu salinin ah. qofka ugu dambeeyo muslimoo disho aniga allah iga iga dhugi oo qof iga dambeeya ilaahay kuguma sallado qof ka dambeeyana ma dili markii waa isagii dilay kadib waa isagiina ilaahay muddo yar gudahood ilaahay waa ka saaray adduunka marka imaam axmed wuxuu yidhi qatala xajaaj saciid ibnu jubayr wamaa calaa wajhi اlardi axadu ilaa wahuwa muftaqirun ilaa cilmi xajaaj ibnu yuusuf wuxuu dilay yidhi saciid ibnu jubayr ayadoon dhulka qof ku noolu jirin ilaa cilmigiisa u baahnaayo dhulka korkiisa qof kastoo ku nool cilmiga saciid ibnu jubayr u baahnaayo markii la dilay marka waxa weeye saciid ibnu jubayrna ardadii cabdiraxmaan cabdullahi ah, ibnu cabbaas ayuu asaguna sidaasoo kaleeta ka mid ahaa iyo waanfaalihim inta lamidka ah intaas uu kuu sheegay iyo kuwa la midka ah oo ardadii cabdullaahi ibnu cabbaas ah kuwaasaa ugu oqoon badnaa dadka tafsiirka wakadalika sidaasoo kale waxa ahaa ahlu kuufa min asxaabi cabdillaahi bni mascuudin xaal yihiin cabdullahi bn mascuudna marka kuufu degay asaguna saxaabada ragga ugu oqoonta badan tafsiirku ka mid ahaa kuufu degay marka waxaa ku xiga reer maka isagu noqdo cabdullahi bn mascuud ah, cabdullaahi bni mascuud ayuu noqdo cabdullaahi bni mascuud marka waxa weye maadaama uu kuufo degay reer kuufa ayaa cilmigii ka xambaaray markaasay noqdeen iyaguna magaalada labaad oo ugu oqoon badan dadka tafsiirka wa min daalika kaas waxaa ka mid ah maa tamayasuu waxay la socmeen bihi maaga calaa kayrihim qayrkood saas darteeda reer kuufo dadkii kaleeto waxay dheeraad kala noqdeen cilmiga tafsiirka marka laga reebo reer mako macnaha magaalooyinkii kaleo dhan ayay kala caan noqdeen oy kala sara mareen cilmigii tafsiirka maadaama caalimkaas waxa weeyaan tafsiirka ugu aqoonta badnaa saxaabada ragga ugu aqoonta badan macnaha ka mid ahaa uu degey وعلماء أهل إيا وعلماء أهل المدينة وكذلك علماء أهل المدينة ده وعلماء أهل المدينة وكذلك سداس وكلي هذين علماء أهل المدينة غير مدينة علمدودي في التفسير التفسير كعلماء كوها سداس وكلي يقولون أهايين ومدينة سداس وكلي علماء تفسير كأقوان أوله وقوان بدن أوله أيها أيها أنا تشوفي سيتركي أرضاء قوان بدن أوله كالصوب بحري وكذلك سيدا سكر هايان اهل الكوفه من اصحاب عبد الله بن مسعود حاله ومن ذلك ارنتاس وحا كميد اه ما تميزوا waxay kus kusocmeen bihi maaga ala qeyrihim dadka kale ayaga qeyrkooda ay uga socmeen wax iyo wax ulamaa oo ahli madina wakadalika sidaas oo kale ino ahaayeen ulamaa oo ahli madina tareer madina ulamadooda fi tafsiir tafsiirka ilmiga ulaha wadaalika kuwaasna milu zayd ibni aslama oo kale weeye culimmada reer madiine ee waxa weeyaan aqoonta u lahaa tafsiirka waxaa ka mid a zayd ibnu aslama almadani waxa weeyaan aabbihiis mawla cumar ibnu khadaab ayuu ahaa cilmiga ayuu ka qaatay aabbihiis iyo cabdullahi ibni cumar iyo caaisha ayuu ka qaatay boqol soddon iyo lix hijiriyadu markay aheedna wuu dhintay waxa weeyaan zayd ibnu aslama zayd ibnu aslama a'imo badan ayaana ka aflixeen oo cilmiga ka xambaareen oo uu matniga qayb ka midana sheikhu noogu sheegi doono markaasuu wuxuu ku yidhi alladii zayd ibnu aslamihii akhada uu ka qaatay canhu xaggiisa maalikun imaamu maalik atafsiira tafsiirka tafsiirka waxaa ka qaatay oo ka xambaaray zayd ibnu aslama imam maalik imaam maalik aba ardadiisii kamida mid ah tafsiirka ka baratay wa akhadahu tafsiirka waxaa kaloo ka qaatay canhu can zayd ibnu aslama aydan noqoshe ibnuhu wiilkiisii cabdiraxmaan ahaa cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslama oo ah a'imada tafsiirka ka mid ah aa ah haddana tafsiirka ka qaatay oo imaamkaasaa ka mid ah ardadiisa wa akhadahu tafsiirka waxaa ka qaatay can cabdiraxmaan intaasaa la rabaa can cabdiraxmaan nusqooyinka gobolay ka maqan tahay ah, oo nusqooyinka gobol waxaa ugu qoran wa cabdullaahi ibnu wahab wa cabdullaahi ibnu wahab markaasna warku wuxuu noqonaa wa cabdullaahi ibnu wahabna tafsiirka wuxuu ka qaatay zayd ibnu aslama mana ahan sax sida saxda waxa weeye wiilkii ahaa cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslama a tafsiirka wuxuu ka qaatay waxa weeye a tafsiirka waxaa ka qaatay cabdullahi ibn wahab marka nusqooyinka gabali ka martay lakiin nusqadeeda aniga waa noo sax oo waa noo dhigay hmm? Hmm? maya sidaa saxda calaa kulli waa sidaas waa in la qorto waakadahu can cabdiraxmaan qaala wa akhadahu can cabdiraxmaan sidaas sidaas sawaabkaa waa sidaas mil zayn aladi akada canhu malik atabsira waakadahu canhu ayda ibnuhu cabdiraxmaan waakadahu min cabdiraxmaan ha idinka idin fiican yahay maasha allah waakadahu min cabdiramaan yana cabdiramaan waa isku mid idinka eh. nusqooyinkaas waa fiican yahay nusqooyinka ay ka maqan yihiin waa inay qortaan nusqadan waa fiican tahay min cabdiraxmaan unbay dhigi laakiin can cabdiramaan lakin macnuhu isku meeshii u imaan laakiin nusqooyinka kaletay ka maqan tahay wa akhadahu waxaa ka qaatay tafsiirkii can cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaa ka qaatay min cabdiraxmaanna waa sidoo kale waxaa ka qaatay min cabdillaahi bni wahab min cabdiraxmaan iyo can cabdiraxmaan waxba dhihima maxaa yeele cantuna mujaawasay tuse oo tafsiirkii waxaa ka soo gudbiyey wey mintuna ibtidaau lqaayay tuse halkaasuu tafsiirka ka soo bilaabay wey marka labada macno waa saxiix labada macnaba waa laakiin miday ka maqan tahay wa akhadahu can cabdiraxmaan taasaa la rabaa in la buuxiyo walmanaasiir mursalyaalkii ku laabtay marka hadda intaas wuxuu uga gudbay sida magaalooyinku ugu kala caansanaayeen cilmu culuumta wa khaasatan cilmu tafsiir si goonihi u caddeeyey iyo culummadii ugu caansaneed ee saxaabada qaar yaroo ka miduu ka sheegay iyo taabiciyaalkii oo xoogaa qadar fiican ka sheego aima ood garan karto hadhow markaad aragto aayadda imaamka fasiray walmanaasilu mursalyaalka idaa tacadadad hadday badato duruquhaa waddooyinkeeda oo wakhalad ay ka marnaato canilmuwaadacati ku heshiin qasdan kas loogu heshiiyey awil itifaaqi isku soo aadid bikayri qasdin ay isku soo aadeen kaanad waxay noqonay mursalyaalku saxiixatan mid saxiixa qadcan go'naan fa ina naqla maxaa yeelay hadalka la soo guuriyo imaa an yakuuna inuu yahay sidqan run mudaabiqan ee daboolaya lilkhabari hadalka wa imaa an yakuuna inuu yahay kadiban been beentaasoo tacanada uu u qastay saaxibu saaxiibkiisu alkadiba beenta ow amase uma qastin akhdaa fiihi uu ku gafay famataa salima markuu ka nabadgalo warku min alkadibi been alcamdi kas ah iyo walkhada'i gaf kaana warkaas wuxuu noqonaa sidqan run bilaa raybin shakila-aan halkan mursalyaalkii ku laabto mursalka asal ahaan waa daciif laakiin qaabab uu isku xoojiyaa jira mursalku haddii waxa weeyaan ama tafsiir ha ahaado ama xadiid ha ahaado ama ha ahaado khasawaad iyo waxa weeyaan siiro khabar haddii la mursal ahaan lagu wariyo oo nin taabiciyaha rafciyey halkaas sanad haddii la fiiriya waa daciif laakiin haddii la helo mursal kale nin kaleetoo taabiciya ah ayaa rafciyey nin kaleetoo taabiciya ah, aasna nabigu u rafciyo sheegay mid kale asna sheegay isxoojinayaan haddii shuruudan la helo koow horta waxaa la rabaa duruqdu inay kala duwantaysan hal dariiq ahayn sanadkan uu ku yimid mursalka iyo sanadka mursalkaan ku yimid waa inay kala duwan yihiin waa kow dadka wariyana dad oo kidbi iyo waxas looga baqo waynaysan ahayn ee rag fiqaada waa inay yihiin oo sanadku sidiisa kale uu saliim u yihi waa labo haddii labadaa shardi la helo way isxoojinayaan weliba hadii sida uu ku yidhi shekhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunnaha haddii taabiciyaalkaas isku culummo wax ka qaateen oo saxaabada rag la yaqaan ayaa u wada culummo ahaa taasu waxayba tusaydaa qadcan hadalku inuu sugan yahay ayay tusaydaa laakiin labadan shardi waa in la helaa waa muhiim waxa weeyaan sanadkan lagu wariyey eh, xadiidkan ama si afarkan ama tafsiirkan waxa weeyaan waa mursal ragga wariye waa wada iqaan laakiin nin taabiciho nabigiiba arag aale waqtigii nabiga saasaa dhacday ciddii u sheegtana ma usan sheegin sanadkaasu keligiis marka la fiiriyo waa daciif mid kale oo aan asaga la hubo asna sanadkii sugan yahoo la hubo inaysan ku soo heshiin aan been sheego muwaada'ada waa inay ku heshiiyaan ta isku yimaadaan ay yidhahdaan meel marin saas weeye muwaada'adu marka waa la hubaa inaysan ku soo heshiin beenna looga cabsan ma markaasu asaguna sanad kale ku wariy waxa weeyaan hadday weliba isku shuyuuq yihiin oo isku shuyuuq labadaas taabici wax ka qaateen warkaasu wuxuu tusayaa inuu sugan yahay wax asalkiisu oo war sugan oo asalle uu yahay marka way isxoojinayaan waana akhbaartoo dhan ee ma ahan waxa weeye tafsiir kaliya xadiid kaliya dulaan kaliya bal ha deertaan haddii waxa weeyaan noo yimaado oo uu yidhaahdo maanta beledkii la dhihi jiray gaalka ayaa arrintaasa ka dhacday maalin dhaweed oo saddex maalmood laga joogo saasaa dhacday halal dheerna u tixo lama rabo hal wanoo kooban war dheer u tix saasaa dhacday intaasoo qofay ka dhex dhacday sidaas iyo saasay u kala dhacday sidaasayna aheed uu leeyay haye waa naga tegey isagana nin xaad saas aan ugu kalsoonahay ma aha waa tegey mid kale oon hubno inaysan is arag labadooda oo isan soo heshiin ah, oo maala mid kale oo isan is-oqoonba a ah, inta hargeysa tegay uu ka sheego y aniga maalintii lawada gaalkacayo taarikhdu intaas aheyd saasaa ka dhacday saas iyo saasayna u dhacday intaas intaasayna aheyd intaasoo qofayna ka dhex dhacday arrintu mid kaloon arag aa ah, boosaasa ka sheekeeyey markaasuu nin waagii dhawada taarikhdu intaas aheyd oo labada horeyba is-oqoon la soo heshiin Ah, waa la hubaa inaysan arag oysan inta meel ku shireen aysan in warkaan faafin faafino markaasuu i saas iyo saasaa dhacday arrintaasu qacan waxay goynay inay arin jirto ta ah, arintaas inay jirto ayaan go-aansanayna oon shaki yaru nooga jirin ah, sababtoo ma dhici karto hal maada waa dhici kartaa warku hadduu kooban yahay waa hal waro kooban hadduu yahay oo war hebel ninka la dhihi jiro caankaha waa dhintaa mid yidhi mid kalaasna xagga ka yidhi waa dhinta maalin kale meel kale taad wacdaysaa tii markaasaa layidhi waa jirta arrintaas mid kale ku yidhi waa dhici karta inay been noqoto maxaa waa hal kelimo halka kelimo si fududa iskaga faaftaan laakiin war dheer oo silsilada oo dhacdooyin ka waramaya saasay u dhacday halkaasay martay intaasoo qof ay dhex martay hadii ay mar been ay tahay kanu markuu sheego kan kale markuu sheegnaga waa khilaafa mar haddaysan iyagu ku heshiin midkoodna midka kale uusan ka warin oo uusan ka dhegaysan ma dhici karto kanu hadal dheer inta tixo been ah mid kaloo weligiiskan maqal inuu asna intii oo kale oo been oo iswaafaqaan ma dhici karto caadadan ba aqbalayn ee waxay tusee arrintaasu inay arrin suganta akhbaartoo dhanna way ku leeyahy ma maahan axaadiis iyo tafsiir iyo waa war kastaba qababka lagu sugo mar haddaan wuxu hal kelimo ahayn hadda maalan wuxuu noo miaalin doonaa hal maada waa dhici kartaa nin gabyaaye hadduu gabay tiriyo hal bayd hadduu ka tuuro mid kaleo weligiis aysan is arag inay iswaafaqaan dhacda gabaygiis laakiin gabay dheer uu ka hadlo arrimo badan uga hadlayo geesnimada uga hadlayo deeqsnimada uga hadlayo dagaalka uga hadlayo siyaasadda uga hadlayo nabadgelyada uga hadlaayo uu uga hadlo midaan weligiis maqal aragna ma dhici karto inuuta intiio kala tiriyo waafaqa ma dhici karto waa inuu asaga ka maqlay ah, ama cid ka maqashay ka soo qaata ma dhici karto waa wax la ogyahay weligeedna ma dhicin hadda kadibna dhicime marka hadalkii aan maqalno haddaan aragno nin ka dambeeyo oo tirinaayo walow boqol sana ka dambeeyo oo le anu gabyaaya noqday iga dhegaysa anigaana waxaan leenaha waan naqaanaaho buug hebel kasoo xifdigo hor hortaa a hebel tiriye ee aan aan noo sheegin annaga maxayla maba dhicin karta inay saas iskugu aadaan iyagoo aad u dheer labadan gabay marka wuxuu ku leeyahay mar sanadkan hadii war uu kusoo wariyo taabicigaanu daciif sanadkan ha ahaado laakiin dadka wariye waa dad fiqaadaho been inaysan sheegayn waa oysan ayagu uqasdin waa logi o sanad kaleeto oo ka duwankiina sidoo kaleeto warkii u sheegaan arrintaas way isxoojinayda weliba hadday isku shuyuuq yihiin labada mursil labada irsaaliyey khabarka kuma sii jirtaba sababto a ah wuxuu ku yidhi warka sidiisaba beenku laba dhinacay uga timaa laba dhinac bisay uga timaada hadalka beenta mid waxa weeye in qofkaanu beenta u qasdo oo u yidha alla ila beenta inaad sheegto o waa mid iyo inuusan u qastin asagu warfe fee saxa sheegu islahay waa ku gafi waaba halmaame wadalka markaas si qaldan u sheeg si qaldan u sheeg marka labadaas warku hadii labadaas laga waayo been loo qastay iyo inuu ku gafay hadalku rumu noqon labadaas keliya qaladku ka yimaado dadka marka xadiidkan wariyay waa dadan been looga cabsay taas meesha waa ka baxa dad ayagu kala qaatay warka oo is arkayna ma oo waa la yaqaan taarikhda nin walba meeshu ku noolaa ciddu cilmiga ka qaata oo labadooda ma kala qaadan khalaas marka waa sugnaana marka labada waa isxoojinaya labadaas kaliya hubsa dadkan waa la yaqaan dad been u qastaba maaha waa imaam hebel imam hebel imaam hebel waa la yaqaan kan kuwaana waa imaam hebel imam hebel imaam hebel been dad u qastaba mideeda kale dad ayagu kala qaatay warkana maaha oo dad ayagu kala qaatay masalada hadday isxoojimi ah ilaa mid kaana mida qabarka wadaykan kalaa un ka qaatay waxba sooma kordhin marka waa halkii sanad markaas ee midba sanad gooniya waa inuu ku wariya mar haday labadaas la helo khalaas waa sugnaanahu kuleey warkaas wuxuu yidhi walmaraasiilu mursalyaalka idaa tacadadad hadday badato duruuquhaa duruqdeeda asaaniiduhaa loola jeeda sanadyaalka lagu warinaa haday badato wa khalad ayna ka marnaato canilmuwaada'ati iswaafaqid qasdan kas ay isku waafaqaan muwaada'ada waa inay kas u heshiiya ay yidhahdaan beentaanaan sheega beentaanaan isla sheeg beentaanaan sheega faafaa isla sheeg muwaada'adu waa saas taas way ka marnaato dadkan waa dad la yaqaan a'imo la yaqaan wey oon taas looga cabsayn ko ow amase awil itifaaqi isku soo aadin bikayri qasdin iyagoon u qasdin in labada hadal isku aado itifaaqana waxa weeyaan waa midaan sheegaynay ninka biyaay waxaa dhici karta inuu hal bayd iska rido kelimad yaroo gabay haddana ay ku aadda kelimad kaloo hadda hortiisna yidhi mar haddaan warku dheerayn hal kelimad yahay waxaa dhici karta ayagoon ku heshin inuu kaluna ku dhawaqo kaluna ku dhawaqo dhici karta hal kelimo waa dhici karta marka laakiin qiso dheer oo tixan oo kala duduwan iyo qiso dheer oo tixan oo kala duduwan ma dhici karto ayagoon ku heshin inay iswaafaqdo ma dhici karto caadadan ba aqbalayn ma aqbalayso markaasuu yihi awil itifaaqi isku soo aadid oo labada war isku aadaan biqayri qasdi labadaas markay ka marnaato kaanad waxay noqonaydaa mursalyaalkaasu saxiixatan mid saxiixa qadcan go-maan marka si labadaas ay uga marnaato marka hore ragga wariyey mursalkan waa inay yihiin dad fiqaad ah oo diinkooda lagu kalsoon yahi o looga cabsan been tan labaadna waa inaysan ayagu kala qaadan qisadan waa inaysan kala qaadan ee mid walbaaba sanad gooniyo meel gooniya uu ka soo qaatay uu leey taas labadaasa labada marka wuxuu yiri fa naqla maxaa yeelay warka la soo naqlina naqli marka lagu leeyahay xadiis la soo naqlina tafsiir la soo naqlina war cadi la soo naqlina kulli way isla soo galiyeen maxaa yeelay wuxuu ku yiri fa inna naqla wararka la soo naqliyo imma an yakuna inuu noqdo sidqan run run maxaa leeyahay marka run ahlu sunnu waxay u yaqaaneen ma yudaabiqu alwaaqi'a wixii sida saxda ah oo jirta waafaqa sida saxda wixii waafaqa haddii qofkii yiraahdo waxa weeyaan wuxuu maqlay meel wuxuu ka maqlay roob ah soomaaliya meel kamida ka da-ay isagu waa daacad waa qof hadduu rabo nin aad loo yaqaano wanaagsan markaasuu yihi muqdisho roob badana ilaahay ku shuba hadda caawa kaluu sheekayna ma ruma hadalkaasu waa been isaguna ninkaan been uma qastin maxaa yale laakiin warkuu sheegaya xaqiiqada miyuu waafaqsan yahi ma waafaqsana khalaas been saasaa la yidhahda been waxaa la yidhahdaa warka aan xaqiiqada waafaqsanayn war kasta oon xaqiiqada waafaqsanayn beenaa la yidhahdaa ahlusunnu saas u yaqaana runna waxaa la dhaha wixii xaqiiqada waafaqsan ha oon iyo abaar iyo biyodhaanisa ka jira hadduu yidhaahdo waa run waa sideeda been iyo run ahlusunnu saasa u kala qaadaan ma u kala qaadaan qaar qaarna waxay leeyihin been waaa run waa been waxaa la idhahdaa wixii khilaafsan qofka qalbigiisa sida uu aaminsan yahay inay khilaafsantaha beena waa qalad haddaad adugu waxa weeye sidaad aaminsan tahay xataa ah. yaysan yaysan waafaqsanaan mar haday waaqaca si waafaqsan tahay hadalku waa run ale ah. waaqica waa inay waafaqsantaha la hadal hadday waafaqda waa run hadduusan sida xaqiiqadaa waafaqsanayna hadalku waa been ah. waana nuucaas oo xataa waxaa kutusaya nabiga sala allahu calayh maalina waxaa dhacday gabar ayaan zawjkeedii dhintay markii zawjkeedii dhintay uuray laheed waa umushay markay umushay oo muddo yar hadda ninkii markuu dhint agteedayna umushay waa isqunxiday inay guur isku diyaarido ninaa u yimid la dhihi jiray abu sanaabil oo saxaabi yahay markaasuu yidhi oo guur ina isku diyaaridaadba ku moodaahe markaasay tiri ha markaasuu yidhi ma guursa kartid ilaa afar bilood iyo toban habeen aad joogto hayl ilaahay weynaa wuxuu leeyahay wladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra ragga dhintee dumarka tegaya waa inay dumarkaasu naftooda la sugaan guurka afar bilood iyo toban marka ma guursan kartid ka joog bis waxay tihi xijaabkay dharkaygaan isku xidhixreen nabigaan u tegey suulka alla waxay tihi waa ay kana iyaduna masalada waxay u fahamtay mar hadday umushay ciddadii inay dhammaato hadday umushay ciddadii inay dhamaatay ah, ah. ila ilahi weyna muxuu leeyahay waulaat lamaali ajaluhuna an yadacna xamlahum ah, waulaat lamaali ajaluhuna gabdhaha urka ayaga muddo waxa u inay uurka dejiyaan mar hadday caawa iska daayo hadduu saaka dhinto suraxahaan isagoo naxashka saaran ay umusho ciddadii waa u dhamaatay oo galabtayba guursan kartaa deer mar haddii umushu dambeydo isaga ka dambeydo naxashku saaranyade lama aasini isagoo naxashka saaran ayuu umusha khalaas umurshiisa u kama dambeyn isagii mar hadday ka dambeyd xiddad u dhamaa nabigay u tagtay waxay tii rasuulka allow sidaasaan damcay abu sanaabila wuxuu u yidhi ilaa muddada dheeru dhammaato oo afar bilood iyo tobankaa ma guursan kartid markaasaa nabigu yihi abu sanaabil been sheegay abu sanaabil waa saxaabi hadda ogow nin been qastay iyo ma mas'aladu sida u laakiin fiiri mas'alada uu sheegay soo xaqiiqada ma khilaafsana khalaas hadda beentaasaa la leeday maaha qofkan inuu u qasto beenta ah, soo xaqiiqada ma khilaafsana waa saa waxaa lamid ah xadiidka saxiix bukhaari xadiidkaasoo dheeto imaam axmed ah musnadkiisa ku warina sheekh naasirna silsilatu xadiis saxiixu ku saxiix yeela xadiis kaleeto bukhaari saxiix bukhaari ba ku yaallaba waxa weeyaan saciid ibnu jubayr a ah, wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabbaasaan u imid markaan u imida waxaan idiyuu yidhi cabdullahi ibnu cabbaasow ninkan eh, la yidhahdaa nawfal albikaali nin hiqaawe lagu kalsoonya imaam nawfal albikaali wuxuu leeyahay uu yidhi muusihii ay israaceen ma ahayn nabi muusihii reer banu israaiil ee muuse kalu ah. nabi muuseha oo tawraad lagu soo dejiyo reer banu israa'iil iyo waa kala duwan yihiin muusihii u xeraysto cilmiga u doontay khadir nabi khadir saasuu leeyahay ninkaan la nawfal albikaali wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas hebada caduwullah cadowga alla beenu sheegay hata waa nin imaama ah ninka ogow cadow allana maahan laakiin muusahan oo nabi qadi u tegey waa muusihii reer banu israa'iil saas darteeda warka nofal albikaali waa khilaafsany waaqac soo maha waa been marka waaye been waaye laakiin isagu beenaale maaha ninkaa siday masaladu la noqo beenaale maaha laakiin hadalku been waaye caduwullahi beenu sheegay kadaba caduwullahi wuxuu yihi xaafid ibn xajar markuu sharxaya xadiidka wuxuu yidhi see uu yidhi cabdullahi la ninkaan cadow alle ma wuxuu yidhi culummada hadday maqlaan wax aan xaq ahayn qalbigoodu waa fogaadaa u yhi marka waa mubaalaqa fi fi zajri wa tanfiir waxa weya mas'aladan yaan dad qaadan wey saasuu cabdullahi ujeedaa mas'aladan yaan laga qaadan nowfal mas'aladan dadka ka canaana markaasuu weliba sanad inta keenay uu yidhi ubay ibnu kacaba ii sheegoo nabigaa wuxuu yidhi cabdullah ibn cabaasaa ka warina saxaabi kale nabigaa yidhi uu yidhi maalin inta istaagay waxa weeyaan nabi muusihii reer banu israa'iila ah inta istaagoo qudbeeyo la hadlay ummadiisii uu aalay dadka iyo u aqoon badan markaasuu yidhi aniga markaasaa ilaahay yidhi addoon kaa aqoon badanaa jiree dhaqaajiyo oran cilmi ka soo baro oo halkaas joogo oo majmac albaxrayn jooge markaasuu wiilkiisii yuushac ibnu nuun watay nabi muuse weliba saan ku gartaa wiil markaasaa layidhi malay qaado ama kalluun meel alla meeshuu kaaga lumo ood ku ilowdo ood ku weydaan meeshaasuu joogaa addoonkaasu wiilkiisii wat maalinkii dambe waa daaleen meelay seexdeen madaxay dhigteen kalluunkii hilibkaayoo la sitaan tan iska dhaqaaqay badiga wiilkii xoogaa hurdan hayde waana arkay waana iska seexday badi dhexbartankeedii uu galay markaas weliba biyaha markii la galo waxa lagu yaqaan meeshii la uu malaygu maro meeshuu soo dhaafay oo isku dhegteen biyihii meesha uu ka gudbaba waa isku dhegi laakiin iskuma dhegin malaygu waa dhex galay waa sii daloolaan biyihii ha ilaa aan meelaan dhaweyna sii daloolaan wiilku waa la yaabay kadib hadhow markii hurdadii laga kacayna kamir wiilku waa halmaan inuu sheego yidha war malay ma sido maanta arrin la yaab laha dhacday waa uu halmaamay waa iska lugeeyeen meel fog markay marayaan uu yidhi warn waa daalne bal noo soo bixi kalluunka yagii markaasuu yidhi war arrin la yaab soo halmaamay waxa weye maanta ka baxay oo biyihii iska galay oo biyihiina isku dhegi diideen meeshuu dalooliyaba waa sii dabooshaaba markaasu war arrinta raadayna saas calaamadaasaba alla nasiiru lagu celi raadkaygi bartii ugu tageen fawajada cabdan cibaadina addoon addoommada ilahay kamid oo nabi ah oo khadir lidhahay heleen markaas nabigaa saas u sheegayba inuu nabigu nabi muuse ahaa marka waaqica waa khilaafsan yahay warkiisu soo ma jeedo calaa kulli xaal kadib saasaa la ihahda fa ina naqla warka la soo raro ima an yakuuna inuu ahaado sidqan run mutaabiqan waafaqa lilkhabari khabar warka la sheegay xaqiiqada inuu waafaqo wa ima an yakuuna kadiban inuu yahy kadibkii markaa sida uu ku dhaco kuu sheega laba arrimood ku dhici karaa qofku inuu beenta u qastay iyo isagoo iska daacada warka sheeg inuu islaahay khalad u sheegay labadaasaa beenta ku timaada hataa qofkii iska daacada warka sheegay kadibkii uu kamid yahu kuleeyay fiiri wuxuu ku yidhi fa ima an ya wa ima an yakuuna inuu noqdo ow amase akhdaa qofku waa iskaga gafay fiihi warka dhexdiisa ee uma qastin fa mataa salima hadduu ka nabad galo warku min alkadibi alcamdi been loo qastay iyo walkhada in lagu gafay kaana sidqan runuu noqdaa bilaa rayn shaki la-aan labadaasa hadalka been ka dhigi karta ka dhigi karta fa idaa kaana alxadiidu xadiidku hadduu yahay jaa-a mid ka yimid min jihatayni laba dhinac haddii warku ka yimaado laba dhinac ow jihaatin ama dhinacyaal badan uu ka yimaado walxaalna uu yimaado qad culima la og yahay ana almuqbiriina kuwa warka sheegayaa lam yatawaada-uu inaysan ku soo heshiin calaa ikhtilaaqihi inay been abuurkaan sameeyaan ikhtilaaqa been abuurkooda inay been abuurtaan kuma soo heshiin kow taas waa la ogyahay oo waa laga nabad galay been loo qastay wa culima waxaa kaloo la og yahay anna midla daalika warkaasoo kale laa taqacu inaysan dhici karin almuwaafaqatu iswaafaqid fiihi dhexdiisa laysku waafaqo itifaaqan isku soo aadin ayadoo loo qasinoo kaasuna xagga ka sheegay kanna sheegay labadooduna aysan is arag in labadii wa ma dhici karto ah, oo caadadan ma ogolayn taas mar haddii labadaas laga badbaado ah, itifaaqan isku soo aadin bila qasin culima waxaa la ogaana haddii labadaas laga badbaado annahu warku saxiixun saxiix inuu mar hadii labadaas laga badbaado hadii la ogaado inaan qofka warka sheegay been u qasdin lana ogaado inaysan dhici karin ayagoon labadoodu warka kala dhagaysan midna uusan been u qasdin in kan iska sheegay kan isku sheegay warkiina iswaafaqay ma dhici karto mar hadduu warku dheer yahay miaalu marka ku siina wadaalikaasu milu shaksin waa qof oo kale qofkaasoo yuxadiu ka warramaya can waaqicatin dhacdo jarad dhacday arrin dhacday ka warrama meel ka dhacday wayadkuru wuxuu sheegayaa tafaasiila ma arin faahfaahintiis fiihaa dhacdada ku sugnaa oo min alaqwaali hadalla ah iyo warafcaali afcaal wuxuu nooga waramayaa dhacdadaas waxyaalihii ku sugnaa hebelaa ah hadlo saasuu yidhi markaasa hebel ka daba maro saas yidhi markaasaa sidaasu dhacday uu leey arrin dheer oo maalin dhacday uu ka warrama mid wayaati waxaa yimid shaksun aakhara mid kale shaksigaasoo qad culima la ogaaday annahu shaksigaanu lam yuwaadici ilawala kii hore inuusan soo waafqin oo uusan la soo heshiin shaksi kale oo aan hubno inuusan kii kale la heshin oo dhihin beentan ila faafi ayaan aragnay fayadkuru asna wuxuu sheegayaa mila maa shay wax lamida ah dakarahu lawalu kii hore sheegay intii kii hore sheeguu sheegaa oo min tafaasiili aqwaali hadallada kala saarsaaridooda ah iyo wal afcaali afcaasha kala saarsaaridooda sidii u kala saarsaara hebelaa yidhi hebelaa kadib hadalka qaatay hebelaa sidaa sameeyey hebelaa u jawaabay uu leey waana ognahay inaysan kii hore isku waafaqin waxa weeyaan aan been wada sheegna fa yuclamu waxaa la ogaanaa qadcan si go-an ana tilka waaqicata dhacdadaasu xaqun xaq inay tahay fi ljumlati guud ahaan fi ljumlati markuu ku leeyahy wuxuu ka ixtiraazaa waa dhici kartaa kanu markuu ka warramaayo kelimad inuu ku gafay kaas markuu ka warramayo kelimad ku gafay laakiin guud ahaan arrintaan arrin dhacdayoo jirta inay tahay noo xaqiiqoobe ah. waa noo xaqiiqoobe hmm. waa maxaa yeeley wuxuu yidhi fainahu shaniya low kaana hadduu ahaa lahaa kullu mid kastoo minhumaa labadooda kamida mida ah, kadabaha mid been sheegay camdan si kas ah ow khadaan ama si gaf ah lam yatafiq isma waafaqeen filcaadati sida caadada lagu yaqaan an ya'tiya inuu la yimaado kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka a ah, bitilka tafaasiili kala faahfaahintaas haddii mid kasta been u qasto waxa weeye ma dhici karto inay faahfaahintaas dheer ay iswaafaqaan ah. wax badanay ku kala duunaa lahay ma dhici karto inay sidaas faahfaahinta isku waafaqaan lam yatafiq isma waafaqin fi lcaalati an yatiya inuu la yimaado kullu mid kastoo minhuma labadooda ka mida ah bitilka tafaasiili faahfaahintaas allatii taasoo tamnacu lcaalatu caadadu ay diidaydo itifaaqa اlinayni laba inay isku waafaqdo calayha korkeeda bilaa muwaada'atin heshiis la'aan heshiiskaasoo mid axadima mid ka mida ah xaggiisa ka yimaada lisaaxibikan kale uu la heshiiyo haddii mid midka kale la heshiiyo ila beentaan aan wada sheegno sax waa dhacaydaa arrintaasu inay dhacda waa la arkaa laakiin ayadoon mid muwaadaco wax laydhaa jirin oon mid mid la soo heshiin in oon labadoodu is arag waxa weeya oon midkood midka kale ka qaadan in inta midkaanuna arrin dheeroo faahfaahsan sheego kana arrin dheeroo faahfaahsan sheego labadoodina isku si u sheegayeen ay haddana been noqoto ma dhex miaal gabaygiiyuu noogu miaalin haddii gabay dheer mid tixo midna gabay dheer tixo ma dhici karto ayagoo labadoodu kala qaadan inay iswaafaqaan ma dhici karto hadday iswaafaqaan midaa midka kale ka qaato laakiin hal bayn iyo laba haddaad ka tuurto waxaa dhici kartaa isagoon weliba ismaqan inuu mid gabay hore laga tiriyo carabka uga dhacay waa dhici kartaa tiiu rabaa inuu sheego wuxuu ihi fa rajula qofka qad yatafiqu inuu waafaqaa dhici karta an yunadima inuu tixo beytan hal beyt oo gabay ah wa yunadima alaakharu kan kalena tixo milahu beytkao kale beytkao kale waa dhici kartaa taas waa dhacda o amase yakdiba inuu sheego kadbatan hal been ah hal been ah wayakdib alaakharu kan kalena uu been sheego milan iyadoo kale waa dhici karta hal kelimeed oo kooban hebelaa dhintay oo midle mid kalaasm hebelaa dhintay uu leeyay amaa idaa anshaa hadduu sameeyo amaa idaa anshaa hadduu sameeyo qofku qasiidatan gabay toddoba bayda ugu yar qasiido haddii la yidhahdo qasiidatan gabay qasiidadaasoo dawiilatan dheer qasiidadaasoo daata funuunin fanniyaal u saaxiiba arrimo badan ay ka hadleen geesnimo deeqsinimo dagaal siyaasad waxa weyn caqli wax badanay ka hadleen funuunta waa saas wax badanoo kala duwanay ka hadleen calaa kaafiyatin jaangooyay ku socotaa iyo warawiyin hoorsi isku meelay ku hoorsaneen hal xarafay ku horseen ama ba ama qaaf wey rawiga waa hoorski ah, hal hoorisay ku socotaa iyo kaafiyo waa saas falam tajri alcaadatu caadadu kuma dureersan bianna gayrahu gabaygaas ninkii tiriyey kayrkiis yunshiu inuu samayn karo milahaa ayadoo kale lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga kala mid ah wa macnan xagga macnahana kala mid ah maca tuuli dhirirku iyadou jiro dhirirkaasoo almufridi xadgudubka ah ma dhici karto qof kale ayadoo kale inuu samay isagoon asaga ka dhegaysan waa waxaan caadadu aqbalay ah, ma dhici karto ma dhici karto inay iswaafaqaan ah, falam tajri caadatu caadadu kuma dureersan bianna kayrahu qofkaas kayrkiis yunshiu inuu samayn karo milahaa qasiidadaasoo kale lafdan xagga lafdiga kala mid ah wa macnan xagga macnaha kala mid a ah. maca duuli dhirir iyadoo jira almufrida xadgudub ah bal iska badaaya yuclamu waxaa la og yahay bilcaadati caadada annahu midka dambe akhadahaa qasiidada inuu ka qaatay minhu kii hore mar haddii la arko gabay dheer oo gabay kale waafaqsan labadooda kan dambeeya kan kale ka qaatay xaqiiqa ah. wey ee ma dhici karto inuu asna kalona u tastay iska bilaabay oo uu isku soo aadeen ma dhici karto caadadaanba aqbalayn wuxuu ku yidhi wakadalika sidaasoo kale marka idaa xadaa hadduu qofku sheego xadiian sheeko xadiidkaasoo tawiilan dheer xadiidkoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay funuurun nucyal ah, hadda maalin dhaweed labaa isqabsatay hebel iyo hebel ay ahaayeen markaasa hebel soo dhex galay markaasa hebel sidaas yidhi markaasa hebel saas ugu jawaabay markaasaa meeshii inta dagaal ka dhacay hebel feer ku dhiftay kadibaa hebel kala celiyey midaa intaas kuu sheegay markaas mid kaleeto oon kii warka ka qaadana intii kale ku sheegay ah. labadoodana nin waxa weeyaan midka kale ka qaatay ma jiro ma dhici karto warkaas inu beenyi ah, waa xaqiiqa warkaas inu ku yihi maxaa ah. yeelay isku aadi karaan hadallada sidaasu iskuma aadi karaan qaacidadana culamada waxay ku tilmaameen qawaacidda ugu faa'ido badan kitaabka o dhan inuu qofku qaacidadan fahmo maxaa yeelay badan sida akhbaarta loo sugo iyo sida loo naqdiyo ayaad fahmay abaarta sida sida axaadiista layskugu oojiyo asaaniidda masladaana wuu ku celceliyaa kutubihiisa sida minhaaju sunnaha oo kaleeto markaas wuxu uhi faimaa labada arrimood unbay mid noqon kartaa faimaa an yakuuna inuu inuu yahay warku waadaahu inuu ku waafaqay faimaa an yakuuna mid qofka dambe inuu yahay waadaahu inuu qabarkan ku waafaqay calayhi kii hore oo ay ku heshiiyeen inu yidhahdeen aan isla sheegno ow akhadahu minhu isaga ka qaatay labadaas isku mid ay ku noqon karaan oo haddii uusan intaas mid ahayn yakuunu lxadiidu warku wuxuu noqonaa sidqan war run ah oo arin dhacday oo mid walbaaba ogaaday oo taagnaaya noqay arrintu ah. mar haddaysan labadoodu haday isku heshiiyeen yidhahdeen warkaanaan xagga ka faafay agga ka faafi been waa noqon karta siduu raba u dheeraado saas darteed axaadiis waxaad arkaydaa lagu leeyahy intaasaa wariyeenoo tiro badan waana been abuur hayla waa waxay ku heshiiyeen ah. ma haddii mid mid kale ka qaatay ma hadde waa been beenta mida abuurayn mid kala ka qaatay kiyaa sii faafina waa iswaafaqi kartaa laakiin labadooduna ma kala qaadan beenna uma qasdinoo kuma heshiin mar hadday labadaas arrimood la helay xaqiiqa ah warku warku inuu war yahay marka oo run noqonayo markaasuu hi fa ima an yakuuna inuu noqdo qofka dambe waada'ahu inuu kula heshiiye caleyhi korkiisa waada'ahu warkan inuu kula heshiiye caleyhi qofkii hore aw amase akhadahu warka inuu ka qaatay minhu ninkii hore haddaan labadaasu jirin ow yakuunu warku wuuuow yakuuna alxadiiu warku inuu noqdo waxa weeyaan sidqan run wa bi haadihi ariiqi marka waddadaas waddada nuucaasa ayaa yuclamu lagu ogaadaa sidqu caamati maa shay dhammaantiis inuu run yahay tatacadadu ay badato jihaatuhu jihooyinkiisa almukhtalifatu iskhilaafsan sidaas weye sida lagu ogaado waxa weeyaan axaadiista aahaarta aqwaasha oo ku yimaada asaaniidda kala duwan sidaasaa lagu ogaada inay runtayn kale haddii la ogaado warkan inay kala qaateen mid beenaala iyo mid kaloo beenaalaa wey waaba ku heshiiyeen saasaa la ogaada ama beenaala ma ahan laakiin midka kalea mid ka qaatay bis wey isxooji labadaas arrimood mid hadii lagu ogaado ah, inay beenaalayaal yihiin la ogaado khalaas isxoojima hadday konton yihiin ah, laa yaziidu bacdhum bacdan ilaa bacd Ah, dacfi dacfi lagu daray sii noqoaya haddii laakiin la ogaado inaysan dadkaanu been aysan u qastayn midii kala la fiirina oo eed ayaga miyaa kala qaatay taasaa la fiirina haddana waxaa xaqiiqa kuu noqotay midkood midka kale inuusan ka qaadan warkaas khalaas labadaas arrin markaad hesho khabarku waa isxoojina marka waa war suganaad leeda markaasuu ui wa bihaadihi dariiqi waddadaas ayaa yuclamu lagu ogaadaa sidqu maa sidqu caamati ma war dhammaantiis runnimadiisa tatacadadu ay badato jihaatu jihooyinkiisa almukhtalifatu o iskhilaafsan macnaha sanadyaalkiisa iskhilaafsan calaa haada alwejhi wejkaanna ay ku badato oo min almanqu min almanquulaati xaalu ka mid yahay kaasu waxyaalaha lasoo naqliyo akhbaarta lasoo naqliyo wain lam yakun yuusanba noqon axaduhaa midkeed kaafiyan mid ku filan sanadyaalka mid kamiduhu haba noqdo inuusan ku filnayn warkan inuu sugo oo mid ka midhu haddii mid mid loo fiiriyo mid walba gooni waa u daciif ah, kan haddii sanad ahaan gooni loo fiiriyo waa u daciif kanuna haddii gooni sanad ahaan loogu fiiriyo waa u daciif laakiin labadooda marka laisku xoojiyo khalaas xoogay yeelanayaan marka xoog ayay yeelanayaan markaasuu waa in lam yakun yuusan ba noqon axaduhaa sanadyaalka midkood kaafiyan mid ku filan mid ku filan yuusan ba noqon muxuu ugu filnaa waayey laba cillo ima liirsaalih inuu mursal yahay oo waxa weeyaan sanadkiiaan tixnayn oo waxa weeya nin taabiciyo nabigaba aragale waqtiga nabiga saasaa dhacday wa ima lidacfi naaqilihi amase waxa weya sanadku waa tixanyo qof walba qofku ka maqlayuu ka soo wariyey laakiin mid kamid mid aha daciifa beenaalena maaha beenaale maahane waa nin xifdigiisa iyo fahmadiisu yareed maalan waa nin xoogaha dacfi kale ku jiro marka mid sanadkan keligiis kuma filna marka laakiin sanad kaleo sidoo kale hadduu helo way isxoogeysanaya laakiin wuxuu ku yidhi mila haadaa kanoo kale marka arrintan arin kaloo raba in sheego marka sanad walbaaba gooni daciif u yahay labadii shardina la helo labada sanad way isxoojinayaan waxaana sugnaanayda arintaas guud ahaan inay jirto laakiin hadday dhacdo sanadkaanu wax uu gooni la yahay kanuna gooni la yahay intaas sugnaamin maxaa yeele sanadkan kelimadaa ku jirta dheeraad sanadkaana kelimadaa dheeraadha ku jirta sanadkana gooni uma sugnaan karo kelimada aysan isku waafaqin marka la sugima laakiin maxaa sugnaana guud ahaan arinta inay dhacdadaasu dhacday ah. laakiin xoogaa kelimad kelimadda aysan isku waafaqin kelimadaas la sugima maxaa sanad gooniyaho sugay u baahanta taas maadaama aan la isku waafaqin sanadka ay ku soo aroortana waa daciif goonidiis taas rabaa inuu kuu sheego marka markaasuu wuxuu yidhi laakiin milu milu haadaa kanoo kale laa tudbadu laguma koobo laguma sugo bihi sanadkeesoo kale al alalfaadu lafdiyaalka iyo wadaqaa'iqu waxyaalaha aad u qarsoon allatii taasoo laa tuclamu aan lagu ogaan bi haadihi dariiqi waddadaas waxa weeyaan lafdiyaalka kala duwan iyo xoogaha waxyaalaha daqiiqa ah oo mid walba goori ugu jiro aysan isku waafaqin isku ma sugayno maadaama aan la isku waafaqin sanadkan xoogaa keligiis waa daciif qisuu sheegay qisadii kanuna waa sheegay laakiin kanuna wuxuu la gooni noqday kelimaad iyo waxyaalaha daqiiqa kanuna wuxuu gooni la yahay xoogaa kelimaad iyo waxyaala daqiiqa qisadaas guud ahaan ay isku waafaqeena la sugaa laakiin sanad walba inta uu la gooni yahay la sugima maxaa sanadka ay ku jirtaana waa daciif kan kalena ma waafaqsana markaasuu yidhi laakiin mitlu hadaa kaasoo kale laa tudbadu laguma sugo bihi asaga al alfaad alfaada iyo wa wadaqaa'iqu waxyaalaha qarsoon allatii taasoo laa tuclamu aan lagu ogaan karin bihaadihi dariiqi waddadan bal iska badaayay yaxtaaju wuxuu u baahan daalika lafdigaas dheeraadkaa ilaa dariiqin dariiq buu u baahan sanad yahbutu bihaa uu ku sugnaa karo midlu tilka alalfaadi alfaadaasoo kale iyo wa wadaqaa'iq waxyaalahaas daqiiqa walihaadaa sidaas daraaddeeda habatad way sugnaatay qaswatu badar bitawaatur dagaalkii badar waa sugan yahay mutawaatir uu ku sugan yahay wallah subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina